بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب في باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان wuxuu ku saabsan yahay ibaaxat alkhuruuj bixiddu waa u bannaan tahay linisaa'i haweenka waa loo banneeyey inay baxaan liqadaa'i xaajati alinsaan insaanka baahidiisa laga maarmaanka ee ah, daruuriyaadka ama xaajiyaadka ah waxyaalahaasi inuu soo inay soo gutaan darteed liqadaa'i xaajati alinsaan insaanka xaajadiisa iyo baahidiisa gudashadeeda darteed bay u bixi karaan yani gabadhu gurigeeda inay joogto reerkeeda ay joogto asturaato ooy ku xifdisnaato ayay shareecadu ay amartay waqarna fii buyuutikunna buu ilaahay leeyahay laakiin hadday baxayso xaajo way u bixi kartaa ayadoo oon tabaruj iyo ismuujin iyo cawradeedii iyo quruxdeedii aan ragga u muujinaynin xaajat alinsaan xaaja gudashada duurka iyo bannaanka iyo lagu soo xaajo guto waaga hore ma jirin masqulo guryaha marka inay soo xaajo gutaan oo kaadidii iyo waxyaalahaasoo kale u bannaan tahay inay suuqaqooda ka soo adeegtaanna waa u bannaan tahayo haweenka saxaabiyaadka waa soo suuqaysan jireen oo suuqa way aadi jireen waxna ka soo gadan jireen xataa beerta ayuu u oggolaaday nabiga calayhi salaam inay aadi karto gabadha ayadoo ciddo ku jirtuu yidhi nabiga calayhi salaam dhib ma laha beertaada aad soo goosa beertaadii laakiin waxaa la rabaa kow in horta xijaab uu jiro oy gabadhu asturan tahay inayna wax maaragtay fidno keenayana ayna la imaanin wax kale oo fidno oo cabso looga baqayana aysan jirin qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba wa abu qurayb maxamed bn اlcalaa alhamdani qaala xadaanaa abu usaama xamaad bnu usaama can hishaam bni curwata bni zubayr can abiihi curwa bni zubayr bni cawaam radia allaahu canhum can caaishata um ilmu'miniina radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tidhi kharajat sawdatu sawdaa baxday sawda binti zamca radia allaahu canha wa ardaaha um ilmu'miniin waa mu'miniinta hooyooyinkood bay ka mid tahay sawjaadkii nabiga xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam way baxday gabadhaasi bacdamaa duriba calayha duriba ay furida calayha alxijaab markii xijaabkii lagu farad yeelay oo ilaahay aayatulxijaab uu soo dejiyey waidaa sa'altumuuhunna mataacan fasaluuhunna min waraa'i xijaab xijaabkaas inay gabadhu ku asturaadaan oo ay xijaabka gadaashiisa lagala hadlo arrimaha markay soo degtay ayay gabadhu waxay dabacday inay duurka u baxdo ay soo xaaje gudato ayadoo dabcan xijaabkeedii wadata laba qisaa imaan doonto labadaba cumar ku saabsan iyo sawda u dhaxeeya oo cumar labadaba uu ka reebaya bixitaanka sawda labadaasi way kala duwan yihiin marna waa qabla maa duriba alxijaab marna waa bacda maa duriba alxijaab intaan xijaabkaba aan la waajibinin sawda oo baxaysuu ku canaantay oo yidhi maxaad u baxaysaa abaxidamaxaku arrintaas isagoo raba inuu xijaab soo dego oo aayaadka xijaabka soo degaan oo nabiga kala hadlay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yaa rasuul allah uxjub nisaak haweenkaada xijaab maxaa yeelay albaru waalfaajir mid xun iyo mid wanaagsanba wuu la hadli oo dadku way iskugu dhex jiraan haweenkaasi daahiraadka ah ee zawjaadkaada ee ummahaatulmu'miniinka ah xijaab oo iyaynan maaragtay iska bixin xijaab la'aan ama guryahooda ha joogaano markaa hore taasay ahayd nabiguna calayhi salaam jawaab ma siinin maxaa yeelay waxyi buu nabigu ka amar qaadan jiray waxyi buu sugi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii waxyiga uu amro ayuu nabiga fulin jiray wuxuu waxyiga ka reebana waa ka reebtoonaan jiray dadkan waa ka reebi jiray kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa oo dhanba qur'aankaasu ku xidhnaa marka nabiga cumar hadalkiisii inuu tallaabo qaado oo tallaabo geliyo muuna yeelin sala allahu caleyh wasalam asalkuna haweenku xijaab mayna qaadan jirin oo ragguna rag fiican oo khiyaalay ahaayeen xataa jaahiliya waxyaalaha xumaanta ee faaxishada iyo zinada iyo dhaqanxumadaasi akhlaaq xun oo ay ka faanaan bay ahaan jirto oon wanaagsanayn gabdhuhuna sidoo kale ayaguna dhaqanka noocaas oo kalea dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan bay u nici jireen awatasni tasni waa kay lahayd hinda bintu cutba markii aayaadkii nabiga ku dul akhriyey beecada oo inayna sinaysanaynin uu ku dul akhriyey ayaa waxay tihi awatasni tasni naag xor ahoo aan addoonan xor ahoo sharaf leh miyaa sinaysani oo zino iyo macsiya ku dhacaysa wayba ka faani jireen marka asalkaas iyo dabeecada iyo dhaqankaas wanaagsan na waa jiray wax hadda xijaab oo aayad ahna ma jirin sidaas darteed buu nabiga ka aamusay cumar soo jeedintiisii laakiin haddana inay tahay shay wanaagsan dadkuna ay isku dhex jiri doonaan dabeecadda iyo dhaqanka iyo akhlaaqduna sidaynan aan ahaanaynin ilaahay waa ogaa subxaanahu wa tacaalaa gabdhaha nabiga iyo zawjaadkiisii iyo haweenka muslimaadka dhammaantood in la xijaabo inay tahay shay wanaagsan aayaadkii baa soo degay lagu farad yeelay ilaalinta xijaabka iyo gabadhu inay xushmadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafteeda iyo quruxdeedaba ay ku jirto xijaabka dadka xunxunna ay oga leexanayaan oo lagu garan inay tahay gabadh cafiifadoo dhowrsoon marka markaa taasay ahayd marka koowaad mar labaad markuu xijaabkiiba soo degay oo gabdhihii la xijaabay ayuu haddana sawdo oo baxaysaa ilaan gabdhuhu markay xijaaban yihiin qaar baa jidhkooda iyo muuqaalkooda iyo dheerarkooda iyo xooggooda xataa xijaabka uunan qarinaynin oo miday tahay la garan way xijaaban tahay sax laakiin muuqaalkeedaa la garan inay hiblo tahay qaarkoodna haddii xijaab xidhaan lamaba garanayo miday tahay marka sawda radia allahu canhu waan arki doonnaa waa la gartay saas darteed ba cumar wuxuu dabcay xataa bataatanba in bixitaankaba loo diido oo guryahaba ayna ka bixin taana uu markaa haddana soo jeediyey waa laga diiday waxaa la yidhi maya gabdhuhu way bixi karaan ayagoo shuruuddoodii iyo lawaabidoodii iyo nidaamkii loogu talagalay ku socdaa danahooda iyo xaajadoodan waa soo gudan karaan baa layidhi kol haddee gabadhu xijaaban tahay waxaa daran loo sii celiyo ma sii jirto qaala marka wuxuu leeyahay kharajat sawdatu baa baxday bacdamaa duriba calayha alxijaab intii xijaabka lagu farad yeelay litaqdiya inay soo gudato xaajataha xaajadeedii xaajat alinsaan wa kaanat imra'atan wa kaanat sawdo waxeeda imra'atan haweenay jasiimatan jismi iyo muxuu ahaa qiro badan xagga badanka iyo jismiga jismi weyn bay ahayd jasiima yacni dakhma wa tawiila wayna xoog badan wayna dheereed tafracu nisaa'a haweenkay ka koraysay jisman xagga jismiga xagga haweenkana xagga jismiga way ka koraysay yacni farci waxaa weeyaan waa koraynta ka furuuci shajara marka way ka koraysay haweenka xagga jismiga laa takhfaa calaa man qofna kama qarsoonaanaynin yacrifuhaa aqoon jiray qof waagu hore yaqaanay sawda intaan xijaabka la soo dejinin aqoon jira ma yaqaanay xataa markay isxijaabtay kama qarsoonaan jirin wuu garan jiray ruuxan asaga ah inay sawdo tahay fa ra'aahaa waxaa arkay gabadhii sawdaheed cumar bnu lkhadaab cumarulfaaruuq radia allahu canhu baa arkay faqaala iyadoo socoto oo xaaja gudashadeedii bannaanka usii baxaysa oo guriga ka sii baxaysa markaasu wuxuu yidhi yaa sawda sawdaay wallaahi baa ku dhaaranay maa takhfiina calaynaa nagama qarsoonid xataa ah, haddaad isxijaabtay waan ku garanaynaaye fanduri u fiirso ummahaatulmu'miniinkaad ka mid tahay arrimihiinna lamid maaha dadka kale kayfa takhrujiin saaad u baxayso iyo bixintaadaasi ka fikiroo arrintaa iyadaa u fiirso bixintaasuu diidan yahy qaalad waxay tidhi caaisha fankafaad raajicatan fankafaad way soo gadoontay sawda raajicatan xaalay tahay mid ku soo noqotay gurigeedii iyo meeshii nabiga uu joogay oo caaisho gurigeeda waa rasuulullah nabiga calayhi salaam bay leedahay caaisha fii beyti gurigeygibuu joogay nabiga gurigeyga joogoo cashaynaya wa inuu la yatacasha isagoo cashaynaya oo fii yadihi carqun gacantana laf hiliba ku haya oo cashadiiba gacanta kula jira yaa sawda oo hadalkii cumar dhibsatay oo socotaan nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam fa way u soo gashay nabiga faqaalad waxay tihi yaa rasuula allah rasuul allow inii kharajtu waan baxay xaaja gudasho faqaala lii cumaru baa igu yidhi kada wakada cumar baa igu yidhi saas aan ku garanaynaayo maxaad u baxaysaa buu u haystaa waana xijaabanahay qaalad waxay tiri caaisha fa uuxiya ilayhi isla markiiba nabiga waxyibaa ku soo dega waa loo waxyooday waxyigaasi qur'aan ma aha waa xadiid waay mutni hayru mutni iyo mutni buu qaybsamaa mid matlu oo la akhrinayo mutacabudtilaawa ah qur-aanka ah iyo mid hayr mutacabudtilaawa ah xukunka iyo axkaamtana sida qur oo kale looga qaato xadiidkii nabiga calayh salaam fa uuxiya ilayhi nabiga waa loo waxyooday uma rufica canhu waa laga kor yeelay waxyigii oo waa dhammaaday intii loo sheegi karay xag alla looga sheegi jiro jibriil loogu soo dhiibay markuu dhammaaday waa ka kor noqday wa ina alcarqa iyadoo laftii hilibkeed fiyadii gacantiisa ku jirta ma wadaco ma dhigin sidii nabiga u hayo waxyi ku soo degay hadduu waxyi nabiga ku soo degay calayhi salaam isbeddel baa ku dhici jiray wejigiisa laga garan jiray dhidid baa ka soo daadan jiray culays buu dareemi jiray huuro iyo sawd baa laga maqli jiray rasuulka calayhi salaam lianna waa haqiil waay waxyiga xagga alla ka imaanayo culus weeyaan marka sidii baash u haya lafti u haya ayaa waxyii ka dhammaaday faqaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi innahu qad udina lakunna waana nii ogolaaday an takhrujna inaad baxdaan lixaajati lixaajatikunna xaajadiinna kol haddaad xijaaban tihiin oo aad qaadateen aayaadkii xijaabka si edad oho ahna aad u socotaan waad bixi kartaan buu nabiga sala allah aleh wasalam dabcan qawaaciddaas nusuusta kalaa caddaynaysa waa inay gabadhu ay xijaaban tahay haddana ay u socoto si xishooda xijaabku waa mid muuqda iyo mid macnawi ah labadaba xishoodka iyo deganaanta iyo inaan lugaha dhulka lala dhicin iyo inaan la muujinin shay jamaal iyo qurux ah iyo inaan diib iyo barafuun iyo wax sanka lala raaco soo ayna qabadhu isticmaalin iyo inayn maxaalul fitna iyo meelo cadhiidi aana isku tiltilin arrimaha iyo aadaabta sharcigaa ah inay ilaaliso khalwala'aan kulla hadihi qawaacid sharciya wa dawaabit marciya waa arrimo ay tahay in la ilaaliyo la dhowro hadda ay arrimahaasi dhimala waad bixi kartaan buu nabiga calayh isalaatu wasalaam wa fii riwaayati abi bakar yafracu nisaa'a haweenka wuu ka koreeyay jismuha jirhkeeda jidhka eh, sawda haweenka kale way ka koraysay way ka dheereedoo way ka xoog badneed zaada abu bakr fii xadiiihi faqaala hishaam yani albaraaz yani lixaajatihina bay u baxayaan an takhruja lixaajatikuna yani wuxuu la jeedaa albaraaz bannaanbaxa in bannaanka loo baxo oo la xaajo guto oo bannaanada lagu soo xaajo taas weeyaan waxadaanaahu abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaanaa ibnu numayr moxamed ibnu numayr cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa hishaam ibnu curwata bihada اlisnaad sanadkaa soo maray wa qaala wa kaanat imra'a ibnu numayr ba mutaabicinay hafracu nnaasa dadka ka koreeya jismuha jirkeedu ka koreeyo jismiga faacilkiia ah. qaala wa inahu layatacashaa nabigu casheynay waxadaanii suwayd binu saciid qaala xadaanaa cali bn muslim can hishaam bihada lisnaad qaala xadaanaa cabdilmalik bnu shucayb bnu leytin qaala xadaanii abi can jaddi alleyth bnu sacdin weeyaane qaala xadaanii cuqayl bnu khaalidin ibnu caqiil can ibni shihaab azuhri maxamed bnu muslim can curwa bnu zubayr can caaisha radia allahu canha um lmuminiina ana azwaaja rasuulilah haweenkii nabiga calayhi salaam kuna waxay ahaayeen yakhrujna bileyli habeenkii bay bixi jireen wa kunna laa nakhruju ila alleyl ila alleyl waa kii xadiidkii dheeraa ee qisadii ifka ka sheekeynayay caaisho ka sheekayn jirtay ka habeen ka habeen bay bixi jireen haweenku cuntadooda way yareen way iska khafiif bay ahaayeen qofku markuu cuntada hadba intuu cuno ee qaato ee uu biyihiisi iyo cuntadiisi iyo alaabadiisi isku hagaajisto ayay calooshiisii iyo howlgalkeedu iyo xaajo ubaahanida markaasay ku xidhan tahay qofka hadduu waxbaba cunin ama cuntadiisa iskaba kooban tahay dee musqushiisana waa iska yaraanaysaa marka ka habeen ka habeen bay bixi jireen musqulo guryaha ku yaallana ma jiri jirin waagii hore kunna yakhrujna bileyli habeenkii bay bixi jireen idaa goorta ay tabarasna ay xagga baraaska iyo bannaanka iyo dibadda ay u baxayaan ida tabarasna ida kharajna ila albaraas baraaskuna waa makaanu qada alxaajib tabarasna ila almanaasici ida tabarasna markay baxaan ila almanaasic meeshaa manaasic la yidhaahdo wahuwa manaasicuna saciidun waa banaan afyaaxu waasaca meel bannaanoo waasac oo guryaha iyo magaalada ka baxsan halkaas haddeen habeenkii un ayaa la tegaya ilan maalintii meel ugu gabada ma laha wahuwa huwa saciidun way afyaaxu waasaca wa kaana cumar ibnu alkhadaab wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda lirasuuliillah nabiga calayhi salaam wuxuu ku dhihi jiray oo xujub nisaaka rasuul allah haweenkaaga xijaab waa inta xijaabka soo degin fainahu yukalimuhuna albaru walfaajir buraajir mid wanaagsanay mid xunba raggi waa iskugu jiraan oo qaar baaba dee dadka qalbiga ka jiran oo maradulqalbi qaba maradu shahawaad qaba cudurkaa qaba marka xijaab gabadha hadday xijaabantahay laguma degdegayo hadday muujiso maxaasinteedii iyo muuqaalkeediiyo quruxdeeda markaasaa fayad maca aladii fii qalbi marad ama afka iyo hadalkii ay macaanayso waxyaalahaasaa keena haddiiba laga gaanshaantase qofka asagaa shaydaan la naaray buu noqonaya waa kaa fogaanaya falam yakun rasuulu ullah nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahayn yafcalu kii sameeya hadalkaasi cumar kama yeerin xijaab haddaan daliil ma hayno aayad ma hayno wax dhibaatoo hadda aanoo muuqata ma jidko iska wada fiicinaha rag iyo haweenba markaa nas baa adiga i haga fakharajat way baxday sawdatu bintu zamca zawjunabiyi sala allah alay wasalam baa baxday leylatan habeen min alayaali cishaan aman cisha ay baxday habeennimo wa kaanat imra'atan tawiila haweenee dheer bay aheedoo jasiima ah fanaadahaa cumaru baa u dhawaaqay tii hore waxay marka xijaabka lasoo dejiyeyoo bixidoo dhan buuba diidanaa tanna waxaa weye intaan xijaabba imaanin bay aheedoo xijaab u sameeba uu ahaa fanaadaahaa cumaru ayaa u dhawaaqay gabadhii sawdaheed wuxuu yidhi sawdaay alaa qad carafnaaki ku garannay yaa sawdatu sawdaay tii markii xijaabka soo dageena muxuu yidhi maa takfiina calayna weli nagama qarsoonid weli nagama qarsoonidoo waan ku garanaynaa maca darbika alxijaab wixii xijaabka laguu waajibay ood xelatay haddana waa ku garanaynaa oo nagama qarsoonid tan laakiin xijaab ma jirinoo wuxuu hi qad carafnaak waan ku garanaynaa yaa sawda xirsan wuxuu saa u leeyahay wuxuu ku dadaalayaa calaa an yunzala alxijaabu in xijaab la soo dejiyo oo muwaafaqaatu cumar baa jirtay inuu xaqa carabkiisa ilaahay ku darooriyo oo uu ahaaba ninkaa qof mulham buu ahaa oo mulham ah oo saaxibu muwaafaqaad ah hadalka uu ku hadlaayo in aayad xallinaysa masalada ayada oo ka hadlaysa ay soo degto ayuu jecel yaha cumar uu ku dadaalaya qaalat caaisha waxay tiri faanzala allahu caza wajal alxijaab markaasuu ilahay xijaabka soo dejiyey marka qisadan inay ku soo degtay xijaabka wuu xadiidka noo tusayaa sawda iyo cumar la hadalkiisa iyo dadaalkiisaas xadiidkii kale ee fi saxiixa sar ku sugnaa anas bin maalik waa kuu dhihi jiray xijaabka araa ugu aqaana suu ku soo degay qisadii zaynab bintu jaxshi arooskeedii iyo raggii guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ku daahay iyo gabadhii cidhiidhigii ay dareentay iyadoo guriga ku jirto ay derbiga xaggiisa u jeesato xishood iyo nabiga calayhi salaam xishoodkiisii iga baxa inuu dhaho ka xishooday arrimahaasi ayay ku soo degtay aayat alxijaab waa anas bannaanka lagu reebay marka aayaddu waxay leedahay sababaani linusuul laba sababood oo nusuula ila sababu nusuulku aayad keli hal aayad baa waxay yeelan kartaa akara min sabab sabab ka badan wax ka badan sabab bay yaa kusoo degi kartaa marka tanna waa kusoo degtay qisadana waa kusoo degtay way isbiirsatay qala xadaana camru naaqid xadaana yacquub bn ibrahim bn sacd bn ibrahim bn cabdiraxmaan bn cawf azuhri qala xadaana abi ibrahim bn sacd bn ibrahim bn cabdiraxmaan can saalix ibnu kaysaan can ibni shihaab azuhri bihada lisnaadi naxwa baabu taxriim alkhalwa goori noqoshadoo xaaraan wey bilajanabiyati islaan ajanabiya lala goori noqdo wadukhuulina waa xaaraan in loo galay calayha haweenayda in haweeney ajanabi kaa ah qofka uu keligeed meel la galo ama guri ama gaari ama meel aan la arkayn waxay maaratay sameynaan la garan karin inuu u galo guriga uu galana ma bannaana wixii sawjkeedii ama maxaarimteedii qaraabadeedii maxramka u ahaa aysan joogin waxaasoo dhan waxaa laga gashaamaya waxaa la dhahaa sadun lidariica waxaa la oodayaa oo la xidhayaa wa allaala wixii wasaa'il iyo wadooyin iyo wadiiqa ah oo qofka gaadhsiin kara macsiyadii iyo faaxishadii weyneed marka faaxishada weyn intaa la gaadhiyo zinada weyn waxay leedahay jidad yar yar oo gala jidadkaasaa la hor istaagayaayo walaa taqrabu zina buu ilaahay yidhi ha u dhowaanina ha ku dhicina zinadii iyo ha u dhowaanina way kale xeel dheer tahay wasaa'ishiiba xunxumeeyadoo dhan baa la xarimay walwasaa'ilu lahaa xukmu almaqaasid wasaa'ilu lumuuri kalmaqaasidi faxkum lihada alxukmi lizawaa'idi marka in gabadha khalwada iyo ugelitaanka iyo la safarka iyo xijaab la'aanta iyo isbarafuuneynta iyo ismuujinta kullu haada waxaa weeyaan waxay u khidmaynaysaa inuu shaydaankii iyo fitantiisii ragga uu ku rido gabdhuhuna fidnoobaan raggana ay fidneeyaan tanaa marka laga hortegayaa laakiin meesha hadday iska tahay meel iska bannaanoo smuujina dee ninkii raggaa ah ilaahay shahwada ku abuuray maxaa shahwadaada u kacday lama dhihi karo isagana inuu islaala way tahay laakiin wax dawaaci oo keena ayaa jirta waxbaa keenay nacam hadda ka hor yani soomaalida waxay dhihi jirtay gabadh baa waxay tihi dumaashigay baa yaa naaska i qabtay bay tihi dubaashigay baa naaska i qabtay markaasaa waxaa lihi meeshuu naas kaa qabanay maxaa ku taagay meeshuu naas kaa qabanayay maxaa ku taagay inuu marka horeba uu gacanta kusoo gaarsiiye maba aheene adiga meesha maxaa ku quuday oo ku taagay yani waxaa la rabaa taxadar baa la rabaa qofku taxadar baa la rabaa meelaan laga soo gaari karin meel laga taaban karin meelaan dhibaatada uga imaan karin hadhow nin hunguriyooday oo wax intii loo fududeeyey ku dhexdhacay dee waxaa weeyaan hariib iyo layaab weyn ma lahae waxaa layaabka iyo xumaantu ay maarata sabab u noqonaya in marka horeba intihaak intihaak xurumaat illaah in waxaa shareecadu ay ka digaysa ee dardaaran iyo digniin ah digniintaasoo dhan iska dhiga tiro hadhowteena waxaa imaanaysa dadku inay biyihi caano noqdaan oo isdhex galaan baa imaanaysa xadaanaa yaxya bnu yaxya wacali bnu xujrin sacdi qaala yaxya ahbarana waqaala ibnu xujrin xadaana hushaym bnu bashiir qaala can zubayr maxamed bnu muslim can jaabir bni cabdillahi xa waxadaana maxamed bnu sabaax abu jacfar wazuhayr bnu xarbi abu khaytaba qaala xadaana hushaym bnu bashiir alwaasidi qaala akhbarana abu zubayr maxamed bnu muslim can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi alaa hooyaay intibaah weeye alaa baraaruge laa yabiitanna yuuna baryin rajulu nin cinda imra'atin haweenay hayibin garoob ah islaan reer leh ama reer soo martay yuuna agteeda baryin ninna ilaa an yakuuna naakixa mid guursadao zawja inuu yahay mooyeene awdaa maxramin mid maxaarimteedii ka midoo kaxaaraan inuu guursada ay kaxaaraan tahay maxramka abadiga ah la rabaa gabadha ninka ma guursan karo abadiyan waxaa jirta maxram amadi ah oo muddo ah ayaa jirta oo naagtan ma guursan kartid hadda laakiin waad guursan kartaa mar kale hadday cilladii ay zuusho ka ukhtulmar'a oo kale islaanta walaasheed walaasheed dumaashida markaa inta walaasheed qabta ma guursan kartid eedadeed sidoo kale habareteed sidoo kale hasaanu tasawujoho la qabo almuxsanaatu min annisaa waxaasoo dhan waa maxaarim amadi ah laakiin waxaa la rabaa waxaasoo dhan markaa waxay soo galayaan ajnabiga bay soo gelayaan loolama khaali noqon karo lolama safri karo ee waxaa la rabaa maxram abadi ah oo bisababin sharciyin haddana maxram kaaga noqday nacam sidii maaragtay gabadha muxuu ahaa dadkeedii aan ragga haddii raggeeda laraggu waan guursan karin weligeedba walaalkeed iyo adeerkeed iyo abtigeed iyo aabbaheed waxaas wey maxaarim baa la dhahaa <clears throat> marka xadiidkan hadda qaydka uu ku qayday hayib islaan garoob ah qaydka asaga ah wax hadda maaragtay gaar ah oo la leeyahay fayib baa la yidhi bikaaradii ma aha mafhuum ma laha ee waxaa weeye min baabi intibah buu noqon karaa tambiih tambiihi اladnaa cala alaclaa kol haddii islaanta garoobka ahee muxuu ahaa inta badan dee iska uu naag aqligeedii uu qaangaaray oo wax garanayso oo aan aada loogu degdegayninoo inta badan ragga iyo wax saas oo kale aan aad ooga sii fogeen haddii maaragtay la diiday in loo galo bidi gabadheeda gashaantidaheedna waa ka sii owlaysan tahay min baabi wla min baabi owla inaan loo dhowaanin marka wailaa waa isku mid hadday tahay naag reer yeelatay oo garooba iyo midaan reer waladeed yeelon gabadha intaba waxa weeyaan lalama khaali noqon karo loomana geli karo maxaa yeele xadiidkii nabiga calayh salaam wuxuu laa yakhluwanna rajula biimra'atin ilaa kaana shaydaanu aaliuhumaa yacni nin haweenay baa imraa baa layidhi lama khaali noqdo ilaa shaydaan baa saddex ku noqda markaaba shaydaanku waxaan loo joogin buu qalbiga soda ku soo ridaya oo xumaan buu dad ku abuuraya qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana layth bnu sacdin xa waxadaana muxamed bn rumxi bn muhaajir akhbarana layth can yaziid bn abi xabiib can abi lkhayr marhad bn cabdillaahi اlyazani marhad bn cabdillahi can cuqba bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal iyaakum waxaan iniga digayaa waadukhuula inaad u gashaan cala nisaa haweenka idinkii waxaan iga kala digi ina haweenka u gashaan gelitaanka iyo guryaha islaamaha ay joogaan raggi lahaa uu maqan yahay ha geliina iska ilaaliya fa qaala rajulu nin baa wuxuu min alansaari ka mida ah, yaa rasuul allah rasuul allow afa ra'ayta ka warran alxamwa dumaashiga gabadha dumaashigeed ka waran masoo u geli karaa qaala nabigu wuxuu yihi alxamwu almowtu waa ku celi riwaayoyin kale alxamwu dumaashigu almowtu waaba geeri geeri weeyaan asaga lagaba dhaawac kici maayo ninkaa macana dumaashiga ah ee dadku ay fududaystaan oo gabadha qaraabo iyo reerkii iyo gurigii baa wax ku leedahayo kada walaalkay wayaan waxaa la dhahayo taasaa ugu dhibaato badan oo ugu khatar badanoo yana ay tahay inaan inuan arrintaa iyada loo dhowaanin iska ilaaliyo weyaan laiska ilaaliyo weeyaan nacam oo mu waraa ilxijaab uu ahaado rag zawjkii walaalkii ula socdo dad kale ay la socdaan arrimaha mooyeene dumaashi baan ahay oo alelaha gurigii baa iska saaxan oo sariirtii baa dhinaca ka jiifi oo dhulkii baan waxaa noocaas oo kale dhaqankaasi dhaqan fiican ma aha khatar buuna keeni karaa khatar buuna keeni karaa iyo khuduuro aad u badan qaala waxadaanii abu daahir axmed bn camr bn sarxin qaala akhbarana cabdullahi bn wahb almasri can camr bn xaariثin walayth bn sacdin waxaywa bn shurayxin wagayrihim ana yaziid bn abi xabiibin xadaثahum bihada اlisnaadi milah qala wxadaثnي abu daahir axmed bn cmr akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahbi اlmasri qaala wuxuu yii wasamictu waxaa maqlay allayth bnu sacdin oo yaquulu leh alxamwu xam waxaa la yidhahdaa akhu zawj gabadha ninka qaba walaalkeed walaalkiis ninka la ahaayeen awjka dumaashigi wamaa ashbahu wixii shabaho min aqaaribi zawj zawjka qaraabadiisa ah qaraabada zawjka xaggiisa ka imaada yaa waxaa la dhahaa alxam ibnu cam in adeerkii iyo wanaxwihi ku waaweeyaan oo inta badan soomaalidu iska tasaahuli jirto o iska fududaysan jirtayoo dhaqankii hore weliba baadiyaha waxay ku roonaayeen un dad waxay ahayn dabeecad ahaan sharaf u leh ayay ahaayeen oo waxyaalaha noocaas oo kale gabadhuna kumaba fikiri jirin ragguna kuma fikiri jirin wax un ardaallo ahoo naadira mooyeene oo naadira mooyeene marka laakiin dhaqan aan wanaagsanayn buu ahaa marka shareecada mafhuumkiisa la fiiriyo in gabadha guriga iskala saaxdaan oo ninka hadduu maqan yahay sariirtiisa iskaga saaxdaan wax noocaasaa dhici jirta gabadhuna ay jiifto arrin noocaasaa dhici jirtay inta badanna markii dee la ogaaday filqaalib waxay ahaan jirtay baa la yidhi inayna wax dhibaataa ah dhicin laakiin waa dhaqan aan wanaagsanayn oo si ahaantiisa in la fududaysta aan ahayn nacam kalsooni baan isku qabaa iyo anigaan isku kalsoon waxaa ka fiican in shareecada la qaato shaydaan baa jira oo in badan oo dhowrsoonaaba halaabi karta ama la xoogi karaa ama iyaguba shaydaanka uu qalbiga u gelin karaa ama karatulmasaas iyo karat muxuu ahaa ikhtilaat marka dadku ay in badan isla joogaan marka dambe waxaa weeyaan waa isku shaydaanku waa isku simbirrixin karaa marka alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortagga ka fiican inaan dhow arrimo kale ay timaado xadana haaruun bn macruuf qaala xadaana cabdullahi bn wahbin qaala akhbaranii camrun xaa waxadaana abu daar axmed abarana cabdulahi bn wahbin can camr bn xariثin ana bakr bn sawdta xadaa ana cabdiraxmaan bn jubayr xadaa ana cabdاllahi bn camr bn caas xadaa ana nafra min bani haashim dakhaluu calى asmaa koox reer bani haashimah banu hashim waa qoyskii nabiga jinfadii nabiga wey calayhi الsalaatu wasalaam banu haashim koox reer banu haashimah dakhaluu u galay calaa asmaa bintu cumays gabadhii asmaa bintu cumays haad bay u galeen maxaa yeelay waxaa qabi jiray jacfar bin abi aalib oo haashimi ah markan dambe se waxaa qaba ay u gelayaan abubakar wiilashoodii iyo gabdhahoodiibaa laakiin cidda jooga oo gabadha asmaa caruur bay u dhashay ree haashin calaa kullin dakhaluu calaa asmaa bintu cumays bay u galeen gabadhaas jacfar baa u horreeyey kadib abubakar baa guursaday kadibna cali bin abi aalib marku mid walba ay dhinteen cali baa haddana guursaday intana carruur bay u dhashay fa dakhala abubakar sidiiq abubakar sidiiq oo markaa qaba radia allahu canhu wahiya gabadhaas asmaana taxtahu abubakar hoostiisay ku jirtay yowmaidin maalintaa taxta xismatihi abubakar baa markaa ay u mahaysadeen oo qabay fa ra'aahum banu haashim nimankaa reer banu haashima wuxuu arkay reerkii joogaba gurigiisi fadhiya fa kariha waa nacay daalika arrinkaa abubakar haddee khiiradii raganimo iyo muxuu ahaa dabeecadii lagu yaqaanay ayaa gashay ragga inay maaragtay guryahoodii iyo arrimahaas idan la'aan iyo aan loo gacan dhaafin oo gurigiisi aan iska tegin qofka kariha waa kohday fadakara dalika lirasuuli illah sala allah alay slam nabigii buu u sheegay oo yidhi nimanka reer banu hashim gurigayga oo iska jooga ayaan u tegay nabi allow wa qaala abubakar tafiiri abubakar wuxuu leeyahay wa qaala wuxuuse yidhi abubakar lam ara ilaa khayra waxaan khayr haysta ma arkin wax xumaana ani meesha kuma arkin khayr umbaan nimankaana ku arkay laakiin haddana haddana dabeecadii bini aadamkii iyo reerkii iyo umuuratii rujuuliyadii raganimadii ayaa markaa haddana yaa taabatay oo arrintaa ula nacay ode de gurigaygii soo maha lam ara ilaa khayra waxaana khayrayana kuma arkin faqaala rasuulullah nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi ina allaha ilaahay baa qad baraaha asma wuxuu ka beri oo ka ilaaliyey oo ka dahiray min dalika waxaa aad tuhmi laheed waxaa xumaanaed tuhmi laheed oo aad u malayn laheed ilaahay baa ka ilaaliya asbaab bintu cumays wa hadihi manqaba wa fadiila kabiira liasbaab bintu cumays radia allahu canha wa cifatiha inay tahay gabarh cafiifada oo aad iyo aad u dhowrsoon ayuu ishaarayaa nacam nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam marka taa waxaa weya ammaan bay u tahay asmaa bintu cumays nabigaa wuxuu yidhi ceeb wey gabadhaas cafiifad dhowrsoon wey wax xumaanah oo ilaahay baaba ka beriyeelay buu yidhi sala allah aleh alih wasalam uma qaama rasuulu llah haddana maca dalika iyagoo usaa nabiga calayh salaam u taskiyeeyey ayuu haddana masalada edeed kamuuna harin liannahu cumuum ayay shareecadeennu ku socotaa ma aha heblo waa cafiifad iyo heblo way dhowrsoon tahay iyo heblo kuma jirtiiyo arrimahaasi tafaasiishaasi shareecadu ma gashee waxay ka hadashaa xukun caama xukun caama oo mar walbaba dhanka mafsadada in maaragtay reebiddeeda la jiro oo dar'u lmafaasid la hormarya min jalbi lmasaalix ayay shareecadu mar walba tarkiisisaayoo wiqaayada iyo ilaalinta ah marka nabiga calayh salaam qaama rasuululahi baa istaagay cala lmimbar sala allah alay wasalam mimbarkiiba ku istaagay faqaala wuxuu yidhi laa yadkulanna rajulun nin yuunan gelin bacda yowmi haada maalintan aynala hadlaayo kadib calaa muqiibatin naag laga maqan yahay naag gurigeedii ninkeedii uu ka maqan yahay ama safar ha maqnaado ama suuqa ha ka aado bannaanka u yarbaxee gabadh laga maqan yahay nin yuuna u gelin ilaa wamacahu rajulun aw inaan in nin iyo laba iyo ay ragba dad badan yihiin mooyeene oo dad badan hadday yihiin dadka ayaga ah oo shardi kalaa lagu qaydayaa waa inay yihiin dad ahlumuru'ah dad ikhyaar ah oo aan xumaan ku heshiinaynin waa inay yihiin laba iyo saddex iyo hadday yihiin raggu oo guriga ay tagaan halkaa gubo loo dhigo shaah loo kariyo dadkuna dad ikhyaarahoo sharafla ay yihiin taa iyada wax dhibaato ah ma laha laakiin haddii dad aan wanaagsanayn oo akhlaaqa xun oo ayaga oo dhan maadata xumaanu waxaanayn aan ka sheekeynan ay yihiin walow kaurna haba bateen haba badnaanaan ma soo gelayaan ama hadday laba iyo saddex yihiin xumaana aan looga baqaynin inay kusu raacaan muru'adooda iyo khiyaarnimadooda lagu kalsooya taasaa lagu xumbaarayaa waaqicii nabiga sala allah alay slam saxaabadiisa ku noolaayeen ama dadkii lamidkay fiican baabu bayaan annahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa liman ru'ya khaaliya ninkii la arka asagoo la khaali noqon biimra'atin haweeney keligii la jooga wa kaanat islaanta uu la joogana zawjatu xaaskiisii ay tahay ow maxraman lahu maxaarimtiisii isaga eh, maxramkiisii qaraabada ahaee guur uuna uga banaaneen ay ka mid tahay dadkiina ay ag maraan oo arkaan asagoo isla taaganyina meel ku jiraan saan tuumo iyo xumaan loogu malaynin an yaquula inuu yidhahdo haadihi fulaana isagoo xataa waxbaba la dhihin inuu ka hortago oo yidhahdo war waxaana la taagnahay ama meesha kula jira waa hebla waa walaashay waa eedada waa habaryartay waaba zawjadaydii yadfaca suu u reebo danna sawi bihi malaha xun suu iskaga tuuro iskaga reebo oon loogu malaynin liannahu inuu qofku makaanu riiba intuu istaago dadkii uu dambaajiyo ayadoo laftigeeduna seexa maaha naseexadii bay ka mid tahay inaad dadka aad xumaanta ka reebto ood aad xumaantii ku dhici laheed aad tidhaahdo warbaaha waa hible aad tidhaahdo hadhow waa lagu xamani waxbaa lagaa sheegayaa xukun baa lagu saari karaa waxaasoo dhan marka adiga sabab ha u noqonin <clears throat> qaala xadaana cabdullah bn maslamat bn qacn qaala xadaana xamaad bn salamta can haabit ilbunani bn aslam can anas bn maliki radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleh wasalam kaana maca idanisaahi haweenkiisa mid ka miduu nabiga la joogay waa zaynaba waa safiya safiya binti safiya bintu xuyay ibnu akhdab ibnu akhdab <clears throat> gabadhii saxaabiyaddeeda umulmuminiinkeeda ujeeda zawjadii nabiga alayi slam israa'iiliyadeedu radia allahu canha wa ardaa qiimo badneed gabadhaas riwaaya kala cadaysa inay tahay safiya bintu xuyay marka famara bihi rajulu nin baa soo maray ama waa cabaad ama waa usayd riwaaya kale laba nin bay ahaayeen fadacaahu ninkii ag maray buu nabigu u yeedhayoo fa jaa'a waa u yimidoo faqaala wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow haadihi zawjatii fulana middan ala taagnahay ogow waa xaaskayga heblayeeda waa safiya bintu xuyayey ogow ha u malaynan islaan kalena yay ka dhigan tahay faqaala wuxuu yidhi saxaabigii yaa rasuul allah rasuul allow man kuntu adunnu bihi qofkaan u malayn lahaa qof allah qofkaan u malayn lahaa xumaanba falam akun miihi adunnu bika kii adiga ku malaynaya liannaka macsuum adigu macsuum baa tahay rasuulka ilaahay baa tahay marka qofkaan u malayn lahayn shaki naga geli lahaaba adiga shaki naga kaa gelay rasuul allo faqaala rasuul llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi ina shaydaana shaydaanka yajrii min alinsaan insaanku wuxuu ka maraa oo ka qulqulaa oo gaara majra dami dhiigga meesha uu ah, ku dureero dhiigga meesha ku qulqulo oo wadnahaa ah. halkaa beerka wadnahaa ah. halkaasuu shaydaanku gaarsiiyaa an yaqdhifa fi qulubikum sharaba soo socota marka waxaa loo jeeda waxaa weeyaan qalbiga inuu shaydaanku wax kaaga ridaan ka baqay weeye oo tirahda nabigiibaa maanta qof haween ajnabia la taagnaa ninkii malaxun nabi u maleeya ama cay u qariya nabi waa gaaloobaya biijmaci muslimiin muslimiintu wa isku dhacsan yihin inuu gaaloobayo taasuu nabiga alayh salam wa naasixan amiina calayhi salaatu wasalaam wa kaana raxiima muminiinta mid u naxariistuu nabigu ahaa calayhi salaam oo wuxuu ka gaarayaa ninka qalbigiisa inuu waxgalo oo iimaankiisii u dhaawacmo yuu ka gaaraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxadaana isxaaq bin ibraahim wacabdi bni xumayd وتقاربa في اللفظ قال أخبرنا cبدالرزاق بن همام أخبرنا معمر بن راشhدين عن الزهري محمد بن مسلم عن علي بن xuسaين زين الcاaبدين عن صفية بنت xyay بن أkhdر رضي الله عنها قاaلت waxay tihi kاna النبي نaبga sلى الله عليه وسلم wuxuu ahaa مcتakiفا kii اctiكاafsan masaajidkuu fadhiyey اctiكاaf رaمaضاan faأتaytu waan u imaaday bay leedahay gabadhaa صaفية ah azuuru anagoo ziyaaranaya leyl habeenimo oo haweeneyda ninkeeda masaajidka اctikaafsan way u imaan kartaa xogo waa u yeeli kartaa iyo sheeke iyo markaasi dhibaata ma laha haddaan laga baqaynin inuu mucaasharo iyo wax sameeyo iyo faxadaatuhu waan u sheekeeyey uma qumtu markaasaan kacay lianqaliba inaan gadoomo inaan gurigeyga noqdo darteed baan u kacay nabi allow soo bari oo kale faqaama macii nabigana waa ila kacay macayga liyaqlibanii inuu yar sagootiyo bal bannaanka ii yar bixiyo iridka masaajidka idhaafiyo wa kaana maskanuhaa gabadhaa safiyaa gurigeeda wuxuu ahaa fii daari usaama binu zayd usaama binu zayd gurigiisa meesha noqon doonta marka ayadee arrinta laga sheekeenayo usaama ilmo yar buuba ahaa reerna ma lahayn gurigan waxaa iska lahaa safiya iyo ree guri reer nabi buu ahaa calayhi salaam markii dambe ayuu daaru usaama noqday wa kaana maskanuhaa gurigeeda wuxuu ahaa fii daari usaama bnu zayd fa mara rajulaan laba nin baa soo maray nabiga calayhi salaam iyo xaaskiisii oo isla taagan iridka masaajidka albaabkiisii min alansaar reer ansaareeda usayd binu xudayr iyo cabaad bnu bishri baa la dhahaa falamaa ra'ayaa annabiya sala allahu calayh waaalih wasalam markay arkeen nabigii ilaahay oo aman habeennimaha meesha taagan asraca way degdegeen xoogow tallaabadoodii sidii hore ayay ka badiyeen fa qaala nabiyu nabiga sala allahu aleh waali wasalam baa wuxuu yidhi alaa rislikumaa ha tartiibtiinna tartiibtiinna buu yidhi ha degdegina hordina innahaa waxaan la taagnaa safiyatu bintu xuyay waa safiya bintu xuyaye xaaskayga weeyaane ogaada ayuu nabiga alayh salaam faqaala labadii saxaaba waxay dhaheen subxaana allah ayay dhaheen kelimatu tanziih weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala lagaga baryeelaya wax allaala wixii naqaa'isa iyo wixii dhaliiloo dhanba ilahay inay ka fog tahay baa lala hadlaa subxaana allah asalku sidaasuu ahaa laakiin cinda tacajub iyo markii wax la tafkhiiminaayo iyo arrimaha noocaasoo kalea waa lala imaadaa subxaanaka hada buhtaanun cadiim marka subxaana allah ayay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuul allow ah, ilahay baa nazal rasuul allow yacni tacajub bay iyaga ka tahay maxaa hadalkaa markaad no leedahay ma adiga rasuul allah kollaba xumaan kuu malaynaynaa inay xumaan aad samaynayso ama qof ajnabi la taaga kuma malaynayna rasuul allah ayay dhaheen qaala nabigu wuxuu yidhi ina shaydaana shaydaanka waxaan saa u leeyahay shaydaanka yajri min alinsaani wuxuu qulqulaa majra dami dhiigga meesha uu qulqulo waa artay daqiiqad yar laxdad dar sikin yar ayuu isla markaaba qalbigaad wax ku tuurayaa marka ilaahay baa u taskiiriyo waa wax lagu fidnaayan kaarqabahee qalbigu markaaba wax ku tuuri wa innii khashiitu waxaan ka baqa yaqdifa fii quluubikuma qalbigiina inuu ku rido sharan shar ayaan ka baqay ow qaala wuxuu yidhi shayan wax inuu qalbiga wax inaga ridaa ka baqay tanaa marka inaga gaaraybu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala waxadaanii marka yani xadiidka waxaa laga fahmayaa qofka haddii sidaasoo kale ay reerkiisii ama walaashii ama qolbi ula taagan yahay ama isagoo salaamaya islaam dad dhexdiis la arko dadka ay saasoo yar fiiriyaan inuu yidhahdo war waa walaashay waa xaaskaygii waa eedanay inuu iska yidhaahdo oo iskaba saaraba shuushbixin wey waxadaaniihi cabdullaahi bn cabdiraxmaan addaarami akhbarana abulyamaan alxakam bnu naaficin qaala akhbarana shucayb ibn abi xamsata adinaar alximsi can الzuhriy moxamed bn muslim bn shihaab الzuhri alimaam اlbukhaari fii riwaayat shucayb can الzuhri aad buu u badiyaa way soo noqnoqotaa in badan laakiin muslim waa ku yartahay waa kan caawa shucayb ibn abi xamsata dinaar alxibsi can الzuhriy moxamed bn muslim bn shihaab الzuhri akhbarana caliy bn xusein ana safiyata zawja nabiy sala allah alay slam akhbarathu anaha safiya ja'ad ila nabiy nabiga u timid calayhi salam tazuura iyadoo ziyaaranaysa fii ictikaafihi ictikaafka uu fi masjidi ku jiray bay ugu timid fi lcashri alawaakhir tobankii u dambaysay min ramadaan ramadaanka ayay u timid marka walaa tubaashiruuna wa antum caakif masaajid yaa la diiday inay ragga isagoo ictikaaf ku jira haweenkiisa la mubaashareeyo laakiin hadday u imaato ay u sheekayso deena noqoto dhib ma laha haddaan dee aan xikmadii ictikaafka laga baxaynina wi haddii ka sheeko noqoto oo maqribka u imaato oo cisho u imaato oo hadba ay shaa u keento oo sheekada ay meeshii isku beddesho taana maaha macnaha loma ogolo lanna ictikaafku waxaa weeye in inqiaac yani laga go'o dadkii iyo mashaaqishiisii oo cibaado iyo daacadii fursad loo helo ayaa loogu talagalay wixii marka sheeko ahoo aan mab fiicna oo aan fara badan laakiin booqasho iyo salaan iyo wax yaroo kooban bay iska ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisuun u jideynayey fataxadaat cindahu saaca xoogow saacada ayay nabigu u sheekaysay agtiisa uma qaamad way kacday tanqalibu inay gadoonto gurigeeda aado waqaama anabiyu sala allah aleyh ali wasalam nabigana waa kacay yaqlibuha inuu gadiyo dhoweeyo uma dakara bimacna xadiid macmar hayra anahu qaala faqaala nabiyu sala allah alay slam ba wuxuu yihi ina shaydaana yabluqu min alinsan wuxuu gaaraa mablaqa dan dhiigga meeshuu gaaro shaydaanku gaari walam yaqul yajrii waana isku macno nacam hadduu qofku imaado xoogow haddaad yar sogoytiso ood bixisa waa laga qaadanaya xadiidka qof baa ku imaada kusoo salaamay marka fadhigeena xooga yarkacadood yar dhawayso oo bixiso iyadana waa laga yar fahmi karaa xadiidka way wanaagsan tahay baabu man ataa majlisa qofkii meel imaada la fadhiyo majlis ahoo xalqo ahoo majlisulcilmi ama dikri ah fawajada helaa furja meel ka bannaan xalqadii buu arkay fa jalasa fiiha meeshii bannaaneed iska fadhiistaa wailaa hadduu waayo meeluu fadhiistana wara'ahu waraaulxalqa lxalqa iska fadhiista gadaasha dambe halkaa deena wuxuu ka dhegaysta ka dhegaystaa labadaasba waa ammaanan yihiin xadaana qutayba bnu saciid can malik bni anasin fima quriya calayh can isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxa an abaa murata mowla caqiil bin abi aalibin ahbarahu wuxuu u warramay dalxahaasi can abiwaaqid leyfi abiwaaqid leyfi waa saxaabi jaliila alxaari baa la dhahaa xaari bnu malik alxaari ibnu malik leyfiy radia allahu canhu wa ardaah saxaabi weeyaan ana rasuula allah sala allah alayh waali wasalam nabiga baynamaa huwa jaalisu nabigoo fadhiya fi lmasjidi masaajidka fadhiya wannaasu dadkuna macahu ay la joogaan id aqbala nafarun koox baa soo qaabilay alaaatun saddexa saddex nin baa nabiga soo qaabilay fa aqbala itnaan laba horay usoo socdeenoo xalqadii bay aadeen ilaa rasuulillah nabigay toos usoo aadeen calayhi salaam wadahaba waaxidun mina wirig buu isi siiyeyoo markuu soo baxayba waa leexday oo xalqadii waa ka leexday qaala wuxuu yidhi saxaabiga abuwaaqida fawaqafaa labadii toos u imaatay waxay istaageen calaa rasuulillah nabiga calayhi salaam iyo xalqadiisii kor istaageen way fiirfiiriyeen meelay fadhiistaan fa ama axaduha midkood fara'a wuxuu arkay furjatan meel dulaysha fi lxalqa xalqadii meel ka bannaan buu arkay fa jalasa fiiha waa fadhiistay wa ama alaakharu midka kalena fajalasa jalasa khalfahum xalqadii gadaasheeda hadduu meer waayey ma cariiriyada gadaal buu iska fadhiistay wa ama haalidu kii saddexaa soo maaha fa adbara waa dhabar jeediyey oo jeediyey daahiban xaaluya mid tegay oo xalqadiiba dhabarku u duway falamaa faraqa rasuulu ullah nabiga calayh salaam markuu bogay qaala wuxuu yidhi alaa ukhbirukum cala nafari alaaa tacliiq wey intaa nabigu waa calayh salaam waa mulaaxadaynayay saddexdii nin ma iniga warramaa markii muhimmaddii loo fadhiya la bogay oo nabiga xalqadii iyo cilmigii iyo xadiidkii uu bogay ayaa wuxuu yidhi saddexdii ninayna soo qaabishay ma iniga sheekeeyaa qisadooda iyo meesha ay qof walbaba natiijada u qaatay alaa ukhbirukum can nafari alaaa ma iniga sheekeeyaa ama axadu midkood fa aawaa waa soo dummay xalqadii meeshii bannaanayd buu soo galay ila allahi ilahay buu usoo dumay faawaahu allah oo khayrka markastaad usoo dhawaatayba ilahay baa usii dhawaanaysaa ah, man ida qaraba ilay shibran diraacan marka waa loo kala dhowe faaawaa ila allahi buu usoo dhawaanay faaawaahu allah ilahayna waa soo dhoweeyey raxmadiisa iyo ridihiisa iyo wanaaggiisa ayuu usoo dhoweeyey subxaana ninka maxaa lagu ammaanay waxaa weeyaan yani man tasaaxama fi xilaq alcilmi qofka isku ciidiya yastaxiqu fanaa ammaan buu mudanaya qofka waxaa lagu ammaanayaa in meel yar oo bannaanayd uu soo galay oo buuxiyey ilaahay baa marka soo dhoweeyey wa amal aakharu midka kalena fastaxyaa waa xishooday hadduu meel waayo dadkii inuu ka waa ka xishooday oo meeshaasu iska fadhiistay fastaxya allahu minhu ilahayna waa ka xishooday ciqaabtiisi iyo cadaabkiisa iyo cadhadiisaba waa ka ilaaliya isagana waa ammaanan yahay wa amal aakharu midkii kale fa acrada waa jeedsaday fa acrada allahu canhu ilahay baa ka jeedsaday acrada can xalaqi adikri wa xalaq alcilmi ayuu ka jeedsaday ilahay baa ka jeedsaday masaladaa u fiirsada marka masale cajiiba wey darsi baa la akhrinaya muxaadaraa socota cashir baa socda qofka wax daruuro oo haysa ma jirto wax baahi oo kaxaynaysa ama leexinaysa ma jirto baahira waa u qabaa oo cilmiga waaba u baahan yahayba wamaca daalika madaxa kor ooma qaadaayo xaqii iyo khayrkiina uma soo degdegaayo wax weynoo culaysaba kuma hayaba hadduu culays ku haynin diinta ilaahay ilaahayna agtiisa waxba kama aha wey ilahay agtiisana waxba kama aha yani subax dhaweyto oo masaajid ku tukaday oo xaafadda ah ayaa axad alikhwa kelima maxaa darsi yar buu akhriyey kooban saacaddii wax yar socday marka dadkii masjid ku jiro o dhanba waa baxeenba waxaa ku soo haray dhowr wadaad ayaa ku soo haray markaasa waxaa dee intii dee inkastoo cilmiga loo wada baahan yahay o khayrka la wada raba laakiin intii u baahnayd in aad loo sii tarkiisiyo ee cilmiga inay sii yaabaintii kale isku soo hadhee dalabatulcilmigeed ayaan isku soo hadhay marka yacni waa ghariib wey hadda ka hor waxaan xasuustaa wixii masjid aan dursi laga akrinaayo inuu axadul a'ima masaajidka istaaga uu yidhi dadkan marka kitaabka duruusta la bilaabayo baxaayow ma waxa la akhrinayaa taqaanaanba mise baahi mise waxba danba kama gelaysaan mise waaba taqaanaan midna ma ah mana yaqaanaan marka waxaa weeyaan danbayna ka gelin iska dheh almuhim waxaa weeyaan yaan la fududaysanin yaan la fududaysanin meelaha khayrka lagu hayo waxaa laga helaa naxariista ilaahay sakiinadii deganaantii malaa'igtii oo ka soo qayb gashay ducadii malaa'igta allahuma kfir lahu allahuma arxamu intidaaru salaati ila salaad ayaa laga helaa salaad salaad lagu sugo fadalikum ribaad fadalikum ribaad khayr badan baa lagu helaa aad u badan hal saacadoodoo ka khayr badan weeyaan kow iyo tobankii saacadooda kale kow iyo tobankii saacadooda kale ka khayr badan weeyaan oo waxaa wada socda cibaada iyo tarbiya taskiyatu nafsi cilmi khayr wanaag waxaan la koobi karin weeyaan saa darteed arrintaa iyadaa in la fududaysta waa in nafta la baro oo lagu layliyo layli iyo tababar bay u baahan tahay ma aha qof walba ma helo wma tashaa'uuna ila an yasha allah waxadaana axmed ibn lmundir xadaana cabdusamadin qaal xadaana xarb huwa ibnu shadaad xaa waxadaana isxaaq ibn mansuur akhbarana xabaan ibnu hilaal qaala xadaana aabaan ibnu yaziid alcadaar qaala waxay dhaheen jamiican xadaana yaxya bn abi kaiir alyamaani ana isxaaq bin cabdilaahi bin abi dalxa xadaahu fi hada isnaadi bimili fi macnaa xadiidka hore waxa lamid agga macnaha oo mutaabaco weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriimi iqaamat alinsaan insaanka inuu kiciyo min mawdicihi insaanka in la kiciyo waa xaraam min mawdicihi almubaax meeshii u bannaaneed inuu fadhiisto ee uu fadhiyey laga kiciyo alladii sabaqa ileyh uu hormaray meel u bannaan inuu fadhiisto wax ka xiga jirin asagana wuu u hormaray oo dadka oga hormaray in inti laga kiciyo ka kac la yihahdo qof kale uu fadhiisto tan ayadaa xaaraam wey maxaa yeele waa iidaa iyo dhib waana xaqu lkhayr oo idallaan aad ku qaadatay weeyaan ma bannaana ka kacintaa tira qofka inaad meesha ka qaadato ayib xadaanaa qutayba bnu saciid xadaana leyd xaw xadaanii moxamed bn rubxin bn haajir aqbaranaa leyd can naafic can ibni cumar can inabiy sala allah aleyh wasalama qaal laa yuqiimanna axadukum yuuna kicinin arajula nin min majlisihi meeshuu fadhiyay yuuna ka kicinin qof uma yajlis fiihi uuna fadhiisanin biayi xaq baa loo kicinaysaa marka meeshuu fadhiya ad ka kicisa adaa fadhiistay maa in laisku waasiciyo laisbaaro lawayo oo meeshii laisleekeysiiyo taasaa la ogolyahay qof meel fadhiga lagama kicin karo ayib marka waxay ka soo reebaan qaarkood ay dhahaan meel qof uu fadhiisan jiray oo wax ku akhrin jiray ama wax ku fadwoon jiray ama cilmiga uu ku sheegi jiray isaga uu qof kale intuu maanta oga soo hormar ka fadhiisto taas kuma jirto waa laga kicinaya darsi baa masaajid laga arin jiray darsigii masaajidka laga arin jiray sheekh hebel baa arin jiray macalin hebel baa arin jiray ku kale inuu fadhiisto iskaga bilowdo sax maaha taa ayada sax maaha waan waxyaalaha aad iskaga ilaaliyaan culummada bay ahaan jirtay aad iskaga ilaaliyaan ana adkuru lakum khisa ini sheega masuu iska dhaafaa ya dayib mararka qaar waa inkastoo ina yar hakini waxaan xasuustaa kitaab saxiixa muslim kan muslim aanu fadhin hadda ya saxiixa muslim ayaa noo socday caam sanadka ma sheegnaa ya waa fog yahay naga daysaan ya kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii marka waxaan ku akrinayay masjidu sunna iska la laqbaysanayna aniga niman dhaliyaa dhalinyaro hadda rag waaweyn weeyaan marka darsigii asaga ahaa meesha ka socday yani dhowr habeenna wuxuu ka socday masaajidka sunna maalmaha habeenada kalena riyaad saalixiin ba wuxuu ka socday masjid salaam usbuucii qaybsanaa macnaha baaba qisa baan uga jeeda aniga ayib marka mashaayikhdeenna mid ka mid a ah culimmadeena igu dhintay allahuma naxariis raxmat ullaahi calayh sheekhana sheekh xareed raxmat ullahi calayhi ayaa culamada qaar waxay dabcan ka bilowdaan kitaab alfiyat ibni maaliga markaasaa habeen maalmihi aan masaajka kala jiray wey marka waxaa loo sheegay maalmaha kale kitaabka kitaab baa ka socda meesha markaasu wuxuu yidhi safiina haddii laga akhriyo ya meel hadduu ka socdo nadaab ma aha inaan meeshii aan fadhiisanay waa ka raray ka diiday marka dabeecadaas iyo dhaqankaas culimadii hore saas ahaan jirtay waa isku ixtiraami jireen in meel darsi laga akrinaayo qof kale uu ka dhex dhawaaqo waxaa weeyaan waa la isku ixtiraami jire kaina man si kastaba ahaado si kastaba ahaado ixtiraamka iyo tawqiirka iyo eh, taxgirintaasi iyo cilmi baan leeyahay keliya ma ahe taxgirintii iyo xurmadii cilmiga qofka waa inuu ilaaliyo taasaa jiri jirtay marka qisadaasna wayna soo martay eh, culimmadu marka waxay ka soo reebaan haddii darsi qofka meeshu ka aqrin jiray oo qof kale ka fadhiisto waa laga kicinaya laa yuqiimanna axadukum arajula min majli uma yajlisu fiih imaam nawowi waan malaynaya hadalkaa inuu sharx ku leeyahay waa arrimaha fatwada iyo ah, darsiga waxaas hoose reebaya xadaana yaxya bn yaxya qad aqbarana cabdulahi bn numayr xaw xadaana ibnu numayr xadaana abi xaw xadaana zuhayr bn xarb xadaana yaxya huwa alqataan yaxya bnu saciid xaw xadaana ibnu muhana xadaana cabdulwahaab athaqafi yani thaqafi ayuu ku yidhi qaal kulluhum dhammaanto can cubaydillahi alcumari xaw xadana abubakr bin abi shaybata walafdu xadana mxamed bn bishr abu usaama bn numayr qaalu xadana cubaydullahi can naafic cubaydulaahi ibnu xafs ibnu caasim ibn cumar bn khadaab alcumari aan soo sheegnay almusaqar wey kan can naafic mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiy sala allah aleh ali wasalam qaal laa yuqiimu rajulu rajula nin nin ma kiciyo maba dhacdo nafyi baa laga cabiray yuuna kicinin bay ka dhigan tahay lakiin nafyiga ka mubaalaqaysan ma dhici karto inuu nin nin kale meesha ka kacin ciddii meeshuu fadhiyay uma yajlisu fiihi u fadhiisto walaakin maxaa la samayn tafasaxuu watawasacuu isku waasiciya oo isku banneeya meel waxadaanaa aburabic maxaa yeele walaalkaa ku daba taagan oo asagana muxuu ahaa istaaggii uu dhibaayo ayaa adigana waa inaad garataa oo meel u bannaysaa oodan isballaarinin fadhigii waxadaana aburabiic zahraani maxamed sulaymaan bnu daawuud wa abu kaamil jaxdari fudayl qaala xadaana xamaad huwa bnu zayd ibnu dirham xadaana ayuuba bn abi tamiim asikhtiyaani qaala waxadaana yaxya bnu xabiib xadaana ruux bnu cubaada xaw xadaani maxamed bnu qala xadaana cabdurazaq bn hamaam kilahuma can ibni jurayj cabdilmalik xa waxadaani maxamed bnu raaficin qala xadaana ibn abi fudayk wasmahu maxamed ibnu ismaaciil ibnu muslim أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي لم يذكروا من شيء في الحديث ولكن تفصحوا وتوسعوا زيادة قوة زيادة ثقة مقبولة وزاد في حديث ابن جريج عزية قلت في يوم الجمعة ما أنت الجمعة وكل له دفك يا لك حنن قالوا في يوم الجمعة وغيرها ما هي جمعة غير كده ما يوقفوا فديي لك حنن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر can ibni cumar radi allahu canhuma ana nabi sala allah alيh wasalam qaal laa yuqiimana axadukum akhaahu uma yajlisu fii majlisihi walaalkiin axadkiiuna kicin oo ka fadhiisana meesha wa kaana ibnu cumara ida qaama lahu rajulu min majlisi can majlisihi markuu ka kiciyo wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama hadduu kaco lahu liajlihi rajulun baa oga kacay can majlisihi meeshuu fadhiyadaa nin oo kacay lam yajlis fiihi ma fadhiisan jir meeshuu fadhiyey qof hadduu oo kaco cumar cabdullahi bin cumar kama fadhiisan jir asagaa idmay u wada asagaa ogolaaday wa hada min waracihi radia allahu canhu wailaa way bannaan tahay qofkan hadduu xaqiisa ka tanaasulo oo uu ku siiyo way bannaan tahay allaahumma fi lqurab mooyeene safkii hore oo kale iyo meelaha cibaadada ilaahay loogu dhowaaday ee qurbada ee daacada ah qofna inaad iihaar aad qof ma aha laakiin haddii majliska caadiga kursiska caadiga qof uu kaaga kaco oo kugu ixtiraamo ama qof weynoo oday ahoo taagnaanl waa ah, iska fadhiisan karaa idankiisa wey laakiin ijtihaadka ibnu cumar iyo waraciisa min baabi sadi dariica waxaa dhici karta qofkan inuu kaaga kaco isagoo fii nafsihi shay tanuu marka iska oodaya ibnu cumar radia allahu canhu ardaa qala wxadaana cabd bn xumaydin abarana cabdrazaq bn hamaam abarana macmar bhada isnaadi mil qala xadaana salama bn shabiibin xadaana xasan bn xadaana macqil huwa bn cubaydilah can abi zubayr bn mxamed bn muslim can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma can nabiyi sala allah alيh ali waslama qaal laa yuqiimanna axadukum akhaah axadkii walaalkii yuuna kicina yowma aljumca uma liyukhaalif yuuna u dabamarin ilaa maqcadii meeshuu fadhiyay fayacuuduhu fii yuuna ka fadhiisanin walaakin yaquulu wuxuu leeya ifsuxuu ayuu leh ifsaxu yafsax illahu lakum xogow ii waasiciye doos ii banneeye allah ini waasiciye sidaasuu dhahaya saasaa fiican baaban wuxuu ku saabsanya idaa qaama min majlisihi uma caada fahuwa axaqu bih qofka hadduu majliskiisi uu fadhiyey uu ka kaco waysuu doontay uma caada ileyh oo ku soo noqday fahuwa xaqu bihi asaa waxneen badan shalay baan fadhiyey ma aha hadduu meesha fadhiyey waa ka kacay waa ku soo laabtay qofbaa fadhiya isaga hadda ka kacay iga kac waa dhihi karaa dhib ma laha isagaa u xaq leh xadaثna qtayba bnu saciidin akhbarana abu cawaana wqala qtayba ayضa xadaثna cabdاlcaزiز can ibni mxamedi kilahuma can suhayl can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllah alيh ali waslm qaal ida qaama axadukum axadkiin hadduu kaco fii xadiiث abi cawaana man qaama min majlisihi qofkii meeshuu fadhiya ka kacaa uma rajaca ilayh ku soo laabtaa fa huwa asagan soo laabtay baa xaqu bihi ooga xaqnimo badan qofkii ka sii fadhiistay hadduu ka kacay taas weeyaan waxyaalaha marka ardada dalabatulcilmiga xerta waagar de mikrofoon ma jirin xalqaad cilmigana aad baa loo danayn jiray marka xalqadii masjidkii waa buuxa qofkiina codkiisii waa gaarsiin kara markaasaa waxaa lagu tartami jiray meesha u dhow sheekha u dhow marka aad baa mararka qaar waxaa imaan jirtay khilaaf ayaa imaan jirtay in la xalliyo u baahan marka hadduu qofkan meesha u horeeyey maanta isagaa iskale ah, yaa laga fadhiisanin man qaama majlis uma rajac ilay fahuwa xaqu bihi asaga waxaqniga badan asaga waxqniga badan macnaheeduna ma aha inuu sii xajsiyo oo rixli sii dhigto oo mara sii dhigto arrimaha noocaas oo kale ah ma aha inuu qofkan fadhiyey oo wax yaroo daruuratu linsaan musqushuu ku orday weysuu u orday waa soo rumayanayaa cadhuufuu soo tufaya rash qof baa kasii fadhiistay taa wax laga hadlaya taa weeyaan ee mara sii dhigo taa iyadu waxaa weeyaan wax wanaagsan maaha ibnu taymiya raximah ullah wuxuu ku tilmaamay oo raaciyey fii daari almaqsuuba asalaad fii daari almaqsuuba oo masale ay fuqahada ka hadlaan weeye qofkii ku tukada meel guri uu dhacay ku tukada salaadiisa maasix misbaha sixda hayaa nacam haddii dee nahyi baa ku soo arooray xooladalee la dhaco marka nahyiga asaga ah fii nafsi alxukmi fii shardii hadduunan ahayn waa asixaya qolaasaa leh wain ata taxriimu fii nafsi alcamal ow shardihi faduu fasaadin wahalal qolana waxay leeyihiin nahyigu sidiisaba yaqtadi lfasaad ama shardiga ha ahaado saamena ku yeesho ama shaygii cayntiisa ha ku yeeshee waxaa weeye ama hayre waa fasaad marka masalada meeshaasoo dooda adag ay ka jirto ayay lamid tahay bay dhaheen inaad mara sii dhigata meel waa meelaad dhacday oo mare aad ku dhacday xajzi iyo muxuu ahaa lama ogolo baabu manci lmukhanafi midka naaganaagayskaa in la diido mina adukhuuli inuu usoo galo cala nisaa ilajaaniba haweenka ajaanibta ah waxaa la dhahaa qofka haweenka shabaha xagga hadalka iyo xagga laafyada iyo jidhka iyo isajabinta ayuu u shabahaa haweenka haddii sidaaba ilaahay u abuuray tahanufkaas oo biduuni takalluf iska keenid la'aan ay tahay wax dembi asaga kuma leh ilahay baa asaga u abuuray laakiin wax layska ilaaliyo hadduu laakiin uu erdaalnimo iyo edab la'aan uu codka u bedeshay laafyo u samaystay oo calaamadii haweenka u yeeshay oo haweenka mar walba uu dhex fafadhiyo ka asaga waxaa weeyaan dambiilo wey waxaa weye mutashabih buu noqday binisa haweenku isku shabahay malcuun xadaana abubakr bn abi shayba wabu kurayb qaala xadaana wakiixu xadaana isxaq bn ibrahim akhbarana jarixa xadaana abu kurayb xadaana abu mucaawiya kulum can hisham xa xadaana abu kurayb xa aydan walafdu hada xadiid ibnu numayr ibnu numayr xadiidkiisi wey xadaana hishaam can abi curwa can zaynab binti umi salama can umi salamata radia allahu canha ana muhanafan mid naaganaagays ah ayay dhahaan soomaalidu naaganaagays naago isku ekaysiya kaana cindahaa agteeda ayuu joogi jiray umu salama oo xaaska nabiga agteeda ayuu joogi jiray waxaa loo mali waxaan hayru ulil irba waan marki doonaa say soo socoto waxaan haweenbash dan kaleyn ba loo malan jiray oo iska uun lagaroonaa ah ana mukhanaan kaana cindahaa umu salama agteeda ayuu joogay wa rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaamna fi lbeyt guriguu markaa joogaa faqaala muqanadkii baa hadlay waxaa kala jooga iyaduna nabiga inay seedigii ahoo cabdulaahiga soo socda faqaala wuxuu ku yidhi liakhii ummi salama ummu salama walaalkeed oo cabdulaahi la yidhaahdo yaa cabdallaahi bina abi umaya cabdulaahi bin abi umayow waa saxaabi weeyaan markii hore dadka hore aad ugu adkaa muslimiinta ayuu ka mid ahaa laakiin waa islaamay xasuna islaami radi allahu canhu yaa cabdallaahi bina abi umaya cabdulaahi bina abi umayow muqanadkii baa u sheekaynaya nabigana waa maqlayaa infatax allaahu calaykum daa'if magaalada daa'if baa bil la kor fadhiyaa oo la qaban la'yahay hadduu ilaahay idiin furo magaalada daa'if qadan barri oo gacanta muslimiinta soo gasho waa la geliyo haweenkii iyo waxbaa qanimaa dhiciye fa innii adulluka waxaan ku tusayaa calaa binti khaylaan ninkaa la yidhaha khaylaan thaqafi gabadh uu dhalay baan ku tusi gabadha ayaan ku dhaafin fa innahaa tuqbilu biarbac afar bay kula soo qaabili wa tudbiru biamaanin sideedna dhabarkay kugu duwaysaa qaala fasamicahu llah nabiga alai slam baa maqlay faqaala wuxuu yidhi laa yadkulu haulaai calaykum kuwan yo inii soo gelin ayuu nabiga alai salaam yihi oo dadkii loo malaynayay inay yihiin dad aan haween badan ka lahayn oo iska lagaroona ah ilan hoos buu waxuba ka fiiriyaa oo wixii o dhan buu soo xifdiyaa oo haweenkii yani umuurahoodii qarsoonaabuu soo koobiyeelaya rag u gudbinaya oo ninkii xaaskiisiibaban la ogoleyn inuu ka sheekeeye naag aan xaaskaadi ahayn ajanabi inaad nin kale oga sheekayso waa shay xaraama wey marka tan sidii la moodayay si aan ahayn buu ninku ku soo baxay saa darteed buu nabigu wuxuu go'aan ka gaaray oo nahiyey inay guryaha soo galaan bixiya buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam afar bay kula soo qaabile afar bay kuu dhabarjeeyintu waxaa laga hadlaya cuknu badniha waa xaluska xaluskuu ka hadlaya gabar xalusla weeyaanoo xagga caloosha iyo xagga markay kuu soo jeedana afar xulus oo isdul saaran weeye hadday dhabar kuu duudana afartaasi farqaheedii xaggan haayoo xaggan baxay oo afar ah iyo afartii kaleo xagga u baxay sideed bay dhabarka iskugu tagayaan ayuu leeyahay gabadhi buu ka sheekeynayaa riwaayo kaleon fii saxix muslim aan ahayn xataa wuxuu ka sheekeeyey baa bayna rijlayha ayuu ka sheekeeyey qaala xadaana cabd bnu xumaydin qaala ahbarana cabdrazaq can macmar an zuhri can curwa can caaisha qaalad waxay tihi kaana yadkhulu cala aswaaji nabiy haweenkii nabiga calayhi salaam waxaa u soo geli jiray mukhanaun mid mukhanaa hiit baa dhihi jiray sida mashhuurka ah magaciisa hiit fa kaanuu waxay ahaayeen yacuduunahu kuwa ku tiriya min hayri ulilirbati min arijaal kuwii la yidhi haweenka u geli karaa dhib ma laha ayay ka mid ahaayeen ilmaha yareen weli aan waxbaba garanin waxba aan garan karin cawrada haweenka aan daalacanin iyo kuwa ulilirbaha hayru ulilirbaha la yidhahdeen xaajaba ka lahayn wax xaajaaba aan haween ka lahaynee aan dad iyo shahwaba ka lahayn kuwaasa dhibaato ma lahaa la yidhi saasay marka u maleeyeen gabdhihii ninka markay arkeen qaabkiisa qaala fadakhala nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa soo galay yooman maalin wa cinda bacdi nisaa haweenkiisa qaar ka mida ah muhanadkii oo jooga umu salama wey wa huwa yancatu imra'atan isagoo naa ka sheekeynayo oo cabdullahi bin abuumayu u warramaya oo leh sidaisaas qaala wuxuu yidhi idaa aqbalad aqbalad biarbac hadday ku soo qaabisho afar xalus buu kula soo qaabili wa idaa adbarad hadday dhabar kuu duudana adbara biamaanin siddeed isdul saaran weeyaan faqaala nabiyu sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi alaa araa haada midkan miyaana arkin yacrifu inuu yaqaana maa haahuna ee mastaqara fi nnisaa haweenka wuxuu ku sugnaaday xaalkooda inuu garan oo kala sooci karo weliba ragga u gudbini arrintaas miyaynaan arkin laa yadkhulanna calaykum saa moodayna noqon weyday ninkii wax kalu nuu noqday bahal buu nuu noqday iska saara qaalad faxajabuu markaas iska xijaabeen markii dambe guryihii nabiga iyo haweenkii iyo saxaabiyaadko dhanba waa iska xijaabeen bannaanka naga marbaaniyey mid baaba la eriyey oo ilaa naqiic lasii kaxinay oo la fiijiyey baabu jawaazi irdaafi lmar'ati alajanabiya naagta haweenayda ajnabiyada in la fangeliyo idaa wakhtigii acyad fi dariiq waddada ay ku noogto qof haweenoo meel iska socdo waddo socdo oo daalay oo socon karin haddaad aragto inaad gaadiid ka saari karto weeye haddaan fidno kale kale laga baqaynin gaar ahaan dadkula socdaan ama ay muuqato irdaafku waa fangalka la yihahda neefka geela ah oo gadaal qof laga saaro xadaanaa maxamed bn alcalaa alhamadani boodhaboodha taqaanaane iyo muxuu ahaa baashan dhugidhugida muxamed bn alcalaa abu kurayb alhamdani xadaanaa abu usaama xamaad can hishaam laakiin waxaan kol la ogoleen hadday istaabanayaan jirkooda hadduu istaamanaya mamnuuc weeyaan laa khilaaf dalik laakiin ayadoo istaamanaynin hadday gadaal ka fadhido oo khalwana ayna ku jirin xaaladduna ay iska culus tahay qofku u baahanya tana laga hadlayaa can hishaam ibni curwata qaala ahbaranii abi curwa bnu zubayr can asma bint abi bakr qaalad waxay tihi tasawajanii zubayru zubayr baa ii guursaday ibnucawaam walxaal buu ii guursaday maa lahu fi lardi dhulka uuna ku lahayn min maalin xoolo wax xoolahoo al iyo lo iyo uleha ma jirto walaa mamluukin faras bas uu leeyahay xoolo ka haystaa wuuna imaan doonta naadix rati oo ay ku dhaansadaana waa jiray dayib qaarad waxay tidhi fa waxaan ahaa aclihu farasah faraskiisaan u alaabayn jiray calfiga iyo cawska iyo wuxuu cuni lahaa iyo wixii way soo socotaan ayaan u keeni jiray lafaha iyo muxua lafaha timirta wa agfiihi waan ka kaafin jiray zubayr faraska muwanatow shaqadiisii culayskii isaga gaari lahaa iyo shaqadii qaban lahaa baan ka kaafiyey waxaan faraskan anaa u alaabayn adigu danahaada kala qabo wa asuusuhu waan shu'uuntiisa udabir shu'uunah siyaasadda waxaa weeye tadbiiru shu'uuni lmujtamac wa shu'uuni innaas wa asuusuhu waan u siyaasayn jirayoo waan u alaabayn jirayoo waan u qumi jiray umuurihiisa wuxuu u baahan yahay faraska wax badan buu u baahan yahay ileen daaweyntiisi iyo cuntasiintiisi iyo calfintiisi iyo uqabayn xataa waa loo qabeya waa la dhaqaayo waa la muraashaa oo timaha wax laga hagaajiyaa wa asuusuhu waan waan hagaajin jiray wa aduqu nawa laftimireedahan garaaci jiray tumi jiray linaadixi naadixiisa iyo faraskii mxuu ahaa neefka naadixa waxaa la ratiga lagu dhaansado lafaha iyo waxaa soo qaadi markaasa loo tumaya oo loo jilcinaya markaasay cunayaan waalifuhu lafahaasay cunayaan wa waa kiidii abu sufyaan aad garanaysaan qisadii ku saabsane beder markii uu raaraadiyey nabiga iyo ka baqaayay inay dhexda u galaan saxaabada nin buu weydiiye oo yidhi wax meelaha makuarta ka shakidoo laba nin oo awr saaran awrtii bay meeshai imaadeen ka kaceen oo digadii ay dhigeen buu saa yidhi markaasu wuxuu arkay nawaat laftimireed markaasu wuxuu yah hada nawaatu yarib waa timirtii eh, lafatimereedkii yarib madiine marka way siin jireen calaf bay oga dhigi jireen wa waan u calfin jiray waastaqi ilmaa biyahan waan usoo dhaamin jiray wa akhruzu sifraarkiisa sibraarkiisa markuu dilaacana waan u toli jiray wa acjinu canjeerada iyo burka iyo qooshkana waan u qooshi jiray xagga qooshka ku fillaa bay leedahay walama kun masa ahayn uxsinu tii wanaajisa akhbizu inaan kibista aan dubo kibisdubidda ma aqoonin laakiin waan qoyn karay oo waan qooshi karay wa kaana yakhmisu waxaa ii kibseen jiray lii aniga waxaa ii dubi jiray canjeerada jaaraatun gabdha aan nahay lii aniga oo meeladan saarasaar ah, ah ayaa ii karin jiray markaan qoosho wa kunna gabdhaha waxay ahaayeen niswata sidqin haween ay saaxiibnimadooda run tahay sidqin waa ikhlaas gabdho daacada oo wanaagsan oo soxbadaanada noo dhexaysana ay dhab tahay iska maaratay markaan u baahdo labada qof markay isku baahdaan ama duruuf iyo baahi ay ku hayso qofka ku garab istaago kaasaa waxaa la dhahaa sadiiqu sidqin saaxiib runa kaas weeyaan ee marka xaaladdu isku toonsan tahay dadko dhan saaxiib bay kuu yihiin intaasoo shaqaan horta qaban jiray bay leedahay taana waxay tusaysaa gabadhan iyo sharafteeda iyo qiimaheeda iyo sidii zawjkeeda ninkeeda ugu garab istaagtay dhaqanka wanaagsan ee ay carabtu ama ay dadku lahaan jireen jaahiliyatan wa islaaman inay gabadhu ninkeeda ay garab istaagto oo guriga kala shaqayso oo howlaha uqunto ayay ka mid ahayd fuqahadu waxay yidhahdaan kuma aha arrintaa inay uqunto laba shay way ka soo reebaanoo tamkiinu nafsiha wa baqaa'uha fii beytiha inay nafteeda ninka u makaninto marka u baahdo iyo guriga inay joogto wixii kaleo dhan waxaa weeyaan waa tafadul ayay qabaan wa kunna nisaaa sidqin qaalad waxay tihi wakuntu anqulunnawaa laftimireedda ayaan soo aruurin jiray min ardi zubayr zubayr dhul uu lahaa wixii laftimireedoo dadka ay ku turtuuraan allatii aqdachu rasuululahi sal slam calaa ra'si marka beertu ma tabcaana dabcan laakiin jihadaasi beelihii ku yaallay ayay lafaha ka soo guran jirtay wey zubayr beer buu nabiga alai salam si yidhi marka waxaa layiha iqdac layidhaha iqdac iqdaacu alardi oo ninka madaxdaa yaa xaq u leh inuu dhaho dhulkaas iyo shaambadaa iyo dhulkaasoo dhan qaado qofka haddii loo arko inuu tacmiirin karo ixyaa kus uu noolayn karo dhulkii manaxya ardan mayiitatan fahiya lahu dhul iska cidlo aho aan waxba lahaynoo dhintay ninkii nooleesaa iska leh hadduu noolan waayo laakiin waxaa way liljamiic dadka udhexeeya markaasuu dhul sii yiri wuxuu faraskaada eri baa liigu eriyey markaasuu haddana ul sii tuuray meeshii usha ay gaadhay buu nabigu yidhi intaadaa iskale marka wuxuu leedahay anqulu nawa min ardi zubayr alatii aqdacahu rasuul calaa ra'si madaxa ayaan laftimalada kusoo qaali jiray wa hiya dhulkaa asaga ahna calaa uluteey farsakh farsakh saddex loo qeybiyey labadii bay noo jirtaa farsakhu waa alaaatu amyaal saddex mayl saddex mayl wixii saddex mayla yaa farsakh la dhahaa markaa saddexdaa mayl haddii ulutaynkii sanada laba mayl buu noqon intaasay madiina u jirtaa way fog tahay qaalad waxay tihi faji'tu yowma maalin baan imaaday wanna waa laftimeeradoo calaa ra'si madaxayga saaran faqultu falaqiitu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan la kulmay wa macahu nafarun wixii ay la socdaan koox min asxaabii saxaabadii soo socda ayaa i soo gaaray fadacaanii ii yeedhay oo yidhi asmaay uma qaala wuxuu yidhi ikh ikh hashi buu la hadlayaa hashi nabigu u saaraa ikh ikh inuu fadhiisiyuu rabaa hasha si u fuusho gabadha gadaal oga fuusho waa juwinaya juoo kale wey liyaxmilani su uu xumbaara kalfahu gadaashiisa ayuu hashira nabiga canaantay fadhiis dabcay qaalad waxay tiri fastaxyaytu waan xishooday inaan nabiga gadaashiisa fadhiisto wa caraftu waxaana gartay hayrataka masayrkaada zubayr bay u sheekaynaysaa ninkeedii zubayr bay u waxay maanta qabsaday masayrkaadina waan gartay bay tihi faqaala markaasuu wuxuu yidhi zubayr wallaahi baan ku dhaartay la xamlukanna waa xumbaaridda aad laftimireedda dhabarka ku wado calaa ra'siki madaxa aad ku wado masaafadaa dheer yaa shaduu iga daran min rukuubiki inaad soo fuusho macahu rasuulka maciisa nabiga alai slam yaan kaaga masayri lahaa macsuuma rasuulka ilaahay inaad gaadiid kala soo fuusho laftimereedda dhibaataday ku weyaysaa iga darreed maxaasaa u yeeshay ayuu leeyahay tii cumar oo kale wey radia allahu canhu cumar nabigaa wuxuu ku riyooday soo jannada tegey daar buu arkay qasri ay gabarh ku weysaysanayso liman haada alqasr licumar baa leyii cumar baa iska leh markaasuu nabiga wuxuu yidhi cumarku u sheekeynaya wuxuu yidhi waa ka soo tegey adoo maseerkaadii ka cabsanayo cumarow cumar buu u sheekanaya waxa saxaabay arkayo maseerkaadii cabsi ka cabsana markaasuu iska ooy cumar radia allahu canhu baka cumar faqaala abika aaru ya rasuul allah abika aaru yaa rasuul allah maadaan kaa maseyri rasuul allah ayuu yidhi qaalad waxay tihi xataa arsala ilaya abubakar sidaasay ku jirtay gabadhii oo dhibaatadaa iyo qadxiga iyo noloshaasi wax u khidmeeya aan jirin ilaa abubakar aabbaheeda yaa waxay leedahay wuxuu ii soo diray bacda dalika marka kadib bikhadimin khaadim addoommo iyo qawaadib la keenay baa madiga laga siiyey fakafat bi waxaa iga kaafisay siyaasat alfaras faraska umuurihiis iyo shu'uuntiisii iyo arrimihiisii aan u taagnaa iga kaafisay addoontii faka'annamaa waxaad moodaa addoontii actaqatnii inay ani i xoraysay inaani addoon ahaa oo markii ayada ilahay ii keenay anigii ii xoraysay yaad moodaaba xor baaba noqdayba qala xadaana muxamed bn cubayd اlqubari qala xadaana xamaad bn zayd amayub cana min abi mulaykata ana asmaa qaalad waxay tiri kuntu akhdumu zubayra khidmat اlbayt shaqada gurigaan u qaban jiray wakaana lahu farasun farasna waa lahaa wa kuntu asuusuhu faragsaasaan u siyaasayeyn jiray falam yakun min alkhidmati shay khidmada shayun shay ma jirin ashadda iga daran calaya korkayga min siyaasati alfaras waxaa kaloo dhanba waxaa iga daraa faraskaas umuurihiisa in loo qumo waraabintiisa iyo muxuu ahaa cunto uraadintiisa iyo hawadiisa kuntu waxaan ahaa axtashu lahu tii faraska u xaluulaysa ayaan ahaa faraskan ajmac lahu alxashiish waxyaalaha cawska iyo dooga iyo geedaha hoostooda yaa taxshiish la yidhaha waan xaluuloon jiray waaqumu calayhi waanu taagnaa ribihiisa wa asuusuhu wixiisoo dhan baan u taagnaayo u hagaajin jiray qaala uma inahaa gabadhii iltifaat bay gashay oo qaybay gashay iyada iska sheekeynaysay inahaa asaabat khaadim bay heshay jaaa nabiya nabiga calayh salaam waxaa u yimi sabyun dad la soo qafaashay fa acdaaha khaadiman aabbaheed abubakar baa loogu soo dhiibay qaalat waxay tihi gabadhu ka fadnii siyaasata alfars faraska siyaasadiisi iyo shaqadiisi hawlihiisi ba iga kaafisay faaqad canii mu'anatahu mu'anadii iyo mucaanaadkii iyo shaqadii faraska ayay iga riday gabadhaas ayada iga kaafisay siyaasadda dadku ay si kale u fahmeen waata siyaasaddii kaanat banuu israa'iil tasusuhum alambiya xadiid kalena saasuu ahaa waa in loo qumo wixii mas-uul iyo xil loo hayo umuurahooda in loo qumo xaqa alqiyaam sida ugu wanaagsan in loogu khidmeeyo ayaa siyaasad la dhahaa ee in afka iyo hadal meelaha lala taagnaado oo been la sheego oo ummadda waxoodii looga maaro waayo dadku ay u dusaan oo ay sisiiyaan oo idhahaan annagaaba isgalahoo kale ma aha taas siyaasad iyo siyaasadnimo maahee waa afminshaarnimo iyo tuuganimo wey haddii ay waddada saxda la soo mari waayo fa ja'anii rajulu nin baa ii yimid faqaala wuxuu yidhi yaa uma cabdillaah uma cabdillaahiyey nin baa ii yimid bay leeda umma cabdillahi waa asmaa cabdullahi binu zubayr baa yaa lagu kunyayey ilmi awali mawluudun min almuhaajiriina fi lmadiina waa soo marray yaa uma cabdillaah inii rajulun faqiir nin faqiiraan ahay aradtu waxaan doonayaa kaa codsanayaa maanta an abiica inaan wax kuga gato fii dilli daalika gurigaada hooskiisa hoos galbeedkiisa ama hoosbaxeedkiisa inaan wax ku gadgataan rabaay io ogolow xogow yar baa dhigan rabaay io ogolow guryaha iyo afniyatu daar iyo gurigan hooskiisa iyo ardaagiisa gurigu raacsan yahay idan la'aan wax layskama dhigan karo qaalad waxay tihi innii rakhastu lak ani horta waan kuu oggolaaday cafwan Eh, in rakastu laka haddaan ku ogolaado way rabtaa inay u ogolaato laakiin waa afeef waxbay ka baqday innii in rakastu haddaan ku ogolaado laka adiga abaa daaka zubayr zubayr baa diidi warka haddaan dhaho oo eh, arrintaa waxayso anaa siiyaan dhaho zubayr baan ogolaanay inuu iga hor imaan oo dhii reerka goomaad la wareegtay xukunkiisii ama khiirii waxbaa geli fatacaala kaalay xeelad baan garan mudaaraat khuluqul insaan qofka akhlaaqdiisa iyo dabeecadiisa in qofka yaqaana qofka yaqaana qaabka loo maareeyo ayaa maaragtay yaqaana oo si wanaagsan ayuu wax oga dhammaysan karaa qofkii garanaya laakiin qofkaan aan garanayn dabeecada qofkan dee markaaba waa isku dhacayaan waxay tiri markaa xeelad baan kuu sheegaye fatacaalo kaali fatlub ilaya iga dalab ani saaxiibatulbeyt iyo umul owlaad gurigaan ahaye intaad imaato wazubayru shaahidu zubayr oo fadhiya zubayr oo meesha fadhiya waxaa tidhahdaa asmaa meeshan ayada ay si walaala aan wax dhigta eh marka arrintaas waan kuu sheegayaa anna waa waxbaan samayn fa jaءa waa ninkii faqaala wuxuu yidhi zubayro fadhiya yaa uma cabdillaah inii rajulun faqiir nin faqiira anahay aradtu waxaan doonayaa an abiixa inaan wax ku gadgato fii dilli daarika gurigaada hooskiisa ee rabaa iyo ogolow faqaalad waxay tihi maa laka bilmadiina ilaa daari ah, wax kula booday oo xanahan iska dhigaysaa maa laka kuma sugnaano ma helaysid miyaa maxaa kugu wacan bilmadiinati magaalada dhanee madiine ee goodana garaangarsan ilaa daari gurigayga waxaan hayn ood heshay male miya maxaa gurigayga ka soo doontay meel kalo guri kaleo hoosle ma jirin miya zubayr bay marka maqashiinaysaa wax diidan faqaala lahaa zubayr zubayr baa wuxuu ku yidhi maa laki maa maxaa kugu dhacay an aad oga reebaysaa rajulan nin faqiiran miskiina yabiicu in wax ku gadgata meesha maxaad ugu diidaysaa ma iska dah intaas ayadana rabtay fa kaana yabiicu marka waxaa weeyaan waa mudaaraad baa la yidhahdaa iyo qofka in maarata qaabka mucaamalada dabcigiisa lagula mucaamilo fa kaana yabiicu ilaa an kasab ninkii waashaas wax ku gadgadan jiray ilaa an kasaba kasaba maalan kaiiran xoolo badan buu kasbaday oo dhaqaaluba yeeshay wuxuuga gaaray fa ljaariya bay leedahay addoontii shaqada ii qaban jirtay ayaaba ninkii ka gadayba dabcan way ka maarantay oo waxbay kala heshay marka addoontii baaban ka gaday fa calaya zubayr zubayr baa ii soo galay wa amanuhaa addoontii lacagteediioo fii xajir dhabtayda ku daadsadoo dhabtaan ku daadiyon ku hayo ayuu ii soo galay markaasaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi habiihaa lii lacagtan ayadaa isii ii hibe qaalad waxay tihi innii qad tasadaqtu biha waan sadaqaystay gacanteeda kuma jirto milkiyga maahoo waan sadaqaystay marka qisadan ayadaa fawaa'id bay leedahay laga fahmaayo xusnu mucaashara ninka iyo naagta labaduba qaabka ay isku maarata isula mucaamulayaan iyo mudaaraadka qiimaha badan ee ay wax ku kala dhammaysanayaan baabu taxriim munaajaati itnayn duuna aaladi bihayr ridaa laba qof inay faqaan lama ogolo saddex qof ayagoo saddexa laba inay si gaara ah u faqaan wax isku sheeg sheegaan kakale uuna maqlaynin ma bannaana maxaa yeelay kakale waa walbahaaraya maxaa lagaga sir maalaa lagu tashanaya xataa shaydaanka waa ku ridi karaa xadaanaa yaxya bnu yaxya qaal qara'tu cala maali can naafic bni cumar ana rasuula allahi sala allah alay slam qaal kaana ida kaana alaaatun saddex markay dadku yihiin ee wujida alaaa falaa yatanaajahnaan laba qof yeena faqiroo koydin oona koodin oyna shawrin duuna waaxidin mid keligii isagoo halkaa uu taagan yahay sokadiisa iyayna ka sir qarsanin maxaa yeele waa walbahaari xadana بكر بن abi shayb xadana محمد بن bishrin وابن نمير xaw ابن نمير numayr xadana abi وحدثنا محمد maxamed مثنى وعبيد الله بن saciidin قال حدثنا yaxya وابن bnu كلهم عن can الله xaa وxadثna qتيبة بن سعيid وبن ربع عن ليث بن سعد xا وxadثna أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحdري qاla xadثna حماد بن زيد عن أyو xا وxadثna بن مثنى qال xadثna محمد بن جعفر xadثna شعبة qال سمعت أyuba بن موسى كل هؤلاءi عن نافع عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم بمعنى xadيiث مالك intoo dhan malik بن أنس ayaa la mutaabacinaya fii riwaayatihi can naafic naafic buu ka warinaya mutaabaca taamo wey qaala xadana abu bakr bin abi shayba whanaad bn abu sari qala xadana abuaxwas salam bn sulaym alxanafi can mansuur ibni muctamirin xaw xadana zuhayr bn xarbin abu khaytama wcutmaan bn abi shayba waisxaq bn ibrahim alxandali walafd lizuhayr qala isxaaq barana waqala aakharan xadana jariir bn cabdilxamiid can mansuur ibni muctamir can abi wail shaqiiq bn salamata alkuufi can cabdillahi bn mascuud alhudali radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalam nabig wuxuu yidhi ida kuntum alaaatan saddex haddaad tihiin falaa yatanaajahnaan laba yeena shawrin duuna alaakhari kii kale sokadiisa yeena ka shawrin xataa takhtariduu binnaas ilaa dadka kaga darmataanoo dad kale oo ninkan u weheshado uu ka helo maxaa loo diiday min ajli an yuxzinah suuna u welbahaarinin min ajli karaahiyati an yuxzina inuuna ninkan welbahaar gelin darteed ah. walbahaarkaa qofka muslimka in la geliyana ma fiicno oo shaki la geliyo oo laga showro oo labada qofka qoslaya oo faraxsan yihiin kana waxaa leeyahy meesug dib lugta nooga dhig baa laleeyahay oo welbahaaraya ah, inama najwa min ashaytaan yaxzuna aladiina aamanuu dadka muminiinta inay walbahaaraan oo murgaan darteed buu shaydaanku najwada iyo faqa ayuu waxyaalahaas dadka ku ridaya waxadaana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shaybat wa bnu numayr wa abu kuray walafdi lyaxya qaala yaxya akhbarana waqaala akharun xadana abu mucaawiya can acmash can shaqiiq bn salama can cabdillahi bn mascuudin qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi ida kuntum alaaa saddex haddaad tihiin falaa yatanaajasanaani laba yanafaqin duuna saaxibihimaa faina dalika yuxsinu walbaharinaya waxaa lamida faqa luqa ayna garanayn saddex qof weeye labaa luqo isla garan karta isla garanaysa ka kala luqada ma yaqaano marka taana iyadana waa arrinta waxyaalahay ka mid tahay shakiga keenay ka mid labada luqaday ku hadlayaan kana ma fahmaayo afka ay ku wada hadlayaan ma banaana ma banaana ilaa ninkan uu dad kale uula sheekaysto ka helo waxadaanah isxaaq bin ibraahim akhbarana ciisa bn yunis xaddaana ibn abi cumara xaddaana sufyaan kilahuma can acmash bihada isnaad wallah aclam bilah towfiq sala allah wslam ala